رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلي بنا محمد ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnay iyo kitaabkii fadaaisha khaasatan baabkii looga hadlayay fadliga qur-aanka uu leeyahay baabu fi lxafi cala asuuri waalaayaat wuxuu baab u yahay guubaabo laysku guubaabiyo suurado iyo aayaad qaas ah waxaan abi saciid raafic bin mucal radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri qaala lii rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu ii yiri sala allahu calayhi wasalam al alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin maku daraaway macnaha miyaanan ku daraynin acdamu suura suwa tan ugu weyn fi filqur'aani qur-aanka dhexdiisa qur-aanka gudihiisa suuradda ugu weyn ma maku daraa qabla an takhruja intaadan ka bixin ka hor minalmaskaasuu rasuulku yiri ma ku daraa suuradda qur-aanka ugu weyn intaadan qur-aanka basiirka ka bixin fa akhada biyadi gacantayda ayuu qabtay falamaa aradna markii aan doonnay an nakhruja inaan ka baxna masaajidka saan u soconay albaabka aan u soo dhowaanay inaan haddii laga baxo waxbaa meesha ka maqnaanayo ujeeddadu waxay ahayd inta aan masaajidka laga bixin in la baro lugtuu dib u dhigay marka fa qultu qul innaka adiga qulta waxaad ii tiri layucallimannak waxaan ku barayaa acdama suuratin suuratan u weyn fi lqur'aani qur'aanka ee waa maxay rasuulkii allow iishee qur'aanka suuradee u weyn qaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad u sugnaatay caalamka iyo oonka iyo koonka iyo uunka oo dhan rabbi u ah hiyo sabca almathaani waa toddobada lasoo soo celceliyo iyo walqur'aanu alcadiim qur-aankii weynaa alladii uutiituhu oo lay siiyey faatixada ayaa loola jeedaa waa suuradda ugu weyn qur-aanka sidaa darteed faatixo wax sahlan ma ahyo waayo rakacad walbaa lagu akhriyaa waa toddoba la soo celceliyo laba jir soo tagtay qaab ahaan culimmada ka mid ah say noqoto rasuulku wuxuu tilmaamay acdam suura oo qur-aanka u weyn inay suuratu faatixa tahay walaqad aataynaaka sabcan min almathaani toddada la soo celceliyey ayaan ku siinay iyo qur-aan cadiim ah wacan abi saciidin alqudri radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ka yiri fii qul huwa allahu axad suurada qul huwa allahu axad wuxuu ka yiri rasuulka waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee inahaa un huwalle u dhigantaa hulata alqur'aani qur-aanka saddex meelood marka loo dhigo qayb ka mid ah saddex marka qur-aanka loo dhigo qayb ka mid ah ayay u dhigantaa oo halkii mar ee ulhuwalle aad aqriso waxay la mid tahay qur-aanka oo saddex loo dhigay qayb kamida aduu ah akhriyay saddex mar haddaad akhrisaa waxay lamid tahay adigoo qur-aankoo dhan akhriyey macbuudkii marsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye qol hogaale waa fulud qur-aan wa fii riwaaya ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ku yiri liasxaabihi asxaabtiisa ayacjizu axadukum axadkiin ma ka caajisayaa an yaqra'a inuu aqriyo bihulufi lqur'aan qur-aanka saddex marka loo dhigo qayb ka mid ah fiilan habeen ishiyood maidinku dhibayla ma idin dhibaysaa oo axadkiinma ka caajisaya fashaqa daalika calayhim arrintaa korkooda way dhibtay wa qaaluu waxay dhaheen ayunaa yuciiqu daalika yaa rasuula allah keenee kari kara arrintaa rasuulkii allow habeenkii yaa qur-aanka saddex loo dhigo qayb kamida aqrin kara rasuulkii ilaahay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad allaahu samad waa huluthu lqur'aani qur-aanka saddex marka loo dhiga qayb ka mid ah rawaahu lbuqaari buqaari baa xadiidkaa wariyey qulba huwa allaahu axad ilaahay waa alla axad ah oo keligii ah allaahu samad ilaahay waa alla umuuraha loo qasdo waa alla samid ah oo baahida iyo xawaa ishta iyo damaha loo sheegta ilaahay waa dhibanahayo dhibka iga qaad alla waa xanuunsanay caafimaadka sii ilaahu handii faqiir baan ahay itaajiri ilaahayo dhibkaasaa i haystay iga qaad ilaahay waa samid subxaana watacaala waa allaha baahida xawaa ishta damooyinka dhibaatooyinka lala qasdo subxaana watacaala xaggiisaa lala aada xaggiisaa loo bandhigtaa ilaahay asagaa kordhafayda ah ilaahay asagaa caafimaad bixida ah qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxma dhalin mana la dhalin qof u dhigmaana ma jiro walaalna laha waalidna laha wiilna mala ilaah subxaana wa tacaala waayo uma baahna wuuna ka kaftoomaawa canhu ana rajulan ninbaa samica wuxuu maqlay rajula nin oo yaqra u akhrinayo qul huwa allaahu axad ninaa wuxuu maqlay nin kale oo qul huwa allaahu axad aqrinaya mar allaala markii uu maqlay ninkaa ninka kale qul huwa lahu aqrinaya qaala eh, oo yuradiduhaa ku celcelinaya waa ku celcelinayaa falamaa asbaxa markuu waaberiistay jaa'a ilaa rasuuliillah rasuulkii alla ayuu u yimid fadakara dalika lahu arrintiibuu rasuulka u sheegay arrintiibuu rasuulka u sheegay ninkaasaa xalay qol hawalla ku celcelinaayay qol hawalana muu ku celcelina macnaha kaana kaana rajul yataqaaluhaa inuu yaraysanaya moodaa inuu yaraysanayo ayaad markaa moodaayo macnaha qaliil camal inuu ka dhigaayo wax yar qaala rasuulku wuxuu yiri waladii nafsii biyadihi maxbuudka xaqa ah oo ay nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee innahaa qul huwallo la tacdilu waxay u dhigantaa hulata alqur'aani qur-aanka saddex meel ka mid ah saddex meelood meel ah waaye tanhuwaye rawaahu lbukhaariy wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaala fii qul huwa allahu axad wuxuu ku yiri inahaa tacdilu waxay u dhigantaa silata alqur'aani rawaahu muslim qur-aanka silafkiisa waaye qul huwaye qul huwaye aad iyo aad bay u tahay suurad cajaa'ib badan sifada raxmaankay ka hadli subxaana wa ilaahay bay isbaraysaa dadka ilaahay ayaa wuxuu nagu barayaa qaabka tifadiisa uu yahay waa markay dhaheen sif lanaa rabbaka rabbigaa noo bal muxamedow rabbigaa samaysan yahay qul huwa allaahu axad allaahu samid lam yalid walam yuulid walam yakun lahu kufuwan axad ayaa lagu soo dejiyey wa can abii hurayra ee waa can anas rasuul radia allahu canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii alle innii anigu uxibbu waan jeclahay haadihi suura suuradan ee tan ah waa suuradee waa qul huwa allaahu axad aad baan u jeclahay qaala wuxuu yidhi inna xubbahaa jacaylkeeda adkhalaka aljanna jannada ku geliyey waxaa jannada aad ku gelaysaa oo janna ku geliweyda oo janno ku gashay waa jacaylka qur-aanka heestaa waan jeclaa shay weli subxaana allah sheekadaa waa jeclahay ma maqashay weli inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aniga qul huwalaan jeclahay wana saxaabi ah qul huwalow la dhacay qolhowalow aada iyo aada uga dhigtay wuxuu ku takaburo ee mar kasta uu aqriyo yaa rasuul allah inii uxibu haadihi suura suuraddaanaan jeclahay looma dhadhamo qur-aanka haddaan jeclaan lahay macaanidiisaanba garanaynin waxa min aqoonin wuxuu ka hadlaayo wax markaa taqaano suu u hadlaayo iyo habkuu u hadlaayo iyo sida qisadu ay tahay waa dhadhansanaysaa waa jeclaanaysaa sababta anagu aan u jeclaan la'nahay mana naga daadegsanada mida maqaanba waxay ka hadlaysay waxay tilmaamayso sidaa darteed baa sheekooyinka iyo waxyaabaha lamidka ah iyo joornaaladii buugaagta jacaylka qisuunka ku qoqoran taasaan jeclaanaa sababtaas soomaalidu ku qoran yihi qur-aanka qofkii jeclaaday fiiriya maxaa loogu jawaabay aniga suuradaanaan jeclahay waa suuradeeda qul huwa allaahu axad qaala inna xubbaha jacaylkeeda ayaa adkhalaka aljannata janno ku geliyey buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan warawaahu albukhaari fii saxiixihi tacliiqan xadiiska isagoo mucallaq ah ama tacliiq ah ayuu wariyey bukhaarina wacan cukbata bin caamir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yiri alam tara ma aragtay aayaatin aayaad oo unsilad la dejiyey haadihi leyla xalay lam yura aan la arkin misluhunna ayagoo kale qadtun weli waa suurada qaasaana loo tilmaamayaa oo dadka la rabo si gaar ah inay u ogaadaan ma aragtay buu yihi rasuulka salaallahu soo dejiyey oo lam yura aan la arag misluhunna qad ayagoo kale weligood aan la arkin qul acuudu birabbi alfalaqi waqul acuudu birabbi annaas waa laba suuradood waa daawo waa xijaab waxii sixir intaba way noqdaan intaba way noqdaan oo labadan suuradood waa laba suuradood oo cajaa-in badan rasuulku ducooyin badan oo badan oo badan buu ku ducaysan jiray qul hawalle ee qulceedoo bifalaq iyo darabinaas markay soo degeen wuu isaga tegay labadan buu qabsaday markaas waxaanay akhrista buu dhahay sal allahu calayhi wasalam rawaahu muslim wa an abi alqudri qaala kaana rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu ahaa yatacawadu mid ka magan gala ilaahay min aljaani jinniga wa cayni alinsaani insaanka ishooda xataa nasalat ilaa ay soo degtay almucawidataani labada suuradood ee mucawidataanka la yiraahdo waa magangalka falamaa nasalataa markay soo degeen labadaa suuradood akhada bihimaa dhab buu yiri wuu qabsaday wa tarakamaa siwaahumaa wixii kasoo tegayna wixii kasoo harayna wuu ka tegay ayuu ku kaaftoomay ayagaa kaga filnaaday qul acuudu birabbi lfalaq wacno weyn baa ku jira walaa-udu balad lfalaq min shari maa khalaq wamin shari qaasiqin idaa waqab qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas wax kasta oo ilahay oo dhibaato badan oo laga magan galo oo mudan in alla laga magan galaa ku sugan wixii kasoo haray wuu ka tegay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi qaala wuxuu yiri nebiga maxaa ka mid ah suuratun suurad halaahuuna aaya soddon aayadood ah shafacad lirajuli qofka way u shafeecdaa xataa cufira lahu ilaa loo dembi dhaafo wahiyo tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa suurada soddon aayadood bay ka kooban tahay qofka akhriyo ku dhaqmee ku badbadbura aad u jeclaado ee suuraddaa ku dhega ilaa loogu dembi dhaafo alla shafaacooyeydiisaa subxaana watacaala wa iyo suuraddaa soddonka aayadood ah ilan suuradooyin kalea la helayaa soddon aayadood ah sidaysan tu kale loogu malaynin ayuu suu tilmaamay tabaaraka alladii macbuudkiibaa oorkiisu batay waaye biyadihi lmulku mulkiga iyo maamulka gacantiisa uu markaa ku jiro waa u shafeeco qaaday oo ilaahay bay kaga ergeysaa shafaacad lirajulin dan rajulka iyo qofkay u shafeeco qaaday macnaha shafaaci alla rajulka u weydiinaysaa ilaa loo dembi dhaafo rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan wa fii riwaaya abi daawuud tashfacu way doontaa macnaha shafeeca ayay u doontaa wa abi mascuud albadri radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nebiga man qara'a qofkii akhriya bilaayatayni labada aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suuratu albaqara u dambaysa fii leylatin habeen ku akhriya kafataahu way kafisaa way ku filan tahay macnaha muttafaqun calayhi wa aamana arasuul iyo laadullahu nafsan ilaa wuscahaa labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambaysaa qofkii akhriya way ku filan tahay kafatah maxaa loola jeedaa hadduu noo fasirayaa muttafaqun calayhi qiila waxaa la yidhi kafataha waxay ka kaafisaa almakaruuha waxyaabaha dhibaatooyinka ah tilka leylata habeenka wixii dhibaatooyinkii makruuh ahoo la karaahsado ilaaga uga kaafinaya waqiila kafataahu min qiyaami leyl qiyaamleynkay ka kaafinaysaa oo wuxuu lamid yahay qof qiyaamuleyl tukaday amuu toosaya wuuna tukanayaan wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal laa tajcaluu haka yeelina buyuutakum guryihiina qubuura qubuura ka dhigina war guryaha qabriyaalaha ka dhigina maqaabira haddii kale guryihiina maqaabir ha ka dhigina qabriyaalo ina shaytaana shaytaanku yanfiru waxa wuu ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akriyo shaydaan ma fadhiisan karo rawa muslim baa xadiidka wariyey alla muxuu ka nicib badan yahay suuratulbaqara guriga suuratulbaqara lagu dhameeyaa waa lagu aqriyaa waa lagu shidaa waa lagu daaraa ciyaalka aqriya la dhahaa ha cararo meel ha waayo shaytaani saa darteed baa guryihiina la leeyahay maqaabiir ha ka dhigina muqaabir maxaa loola jeedaa qubuuraha qur-aan laguma akhriyo ee guryihiina haddaad qur-aan ku akhrin weyseen waxaad ku dhigteen qabriyaalo oo kale qur-aanka ku akhriya salaadaha gobol ku tukada islaamaha ha ku tukadaan sunnooyinka xataa idinka guryaha ku tukada qiyaamuleelka guryaha ku tukada waxaasoo dhan sameeya shaydaanku wuu ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akhriyo rawaa muslim baa xadiidkaa weriy wacayi bni kacb qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ya abaalmundir abaamundirow atadri ma ogtahay ma taqaanaa ayu aayatin aayatii ahoo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku sugan macaka ahoo acdamu weyn aayadda ugu weyn oo micigaaga ah oo aad taqaana macnaha oo qur-aanka ku dhex sugan ma taqaanaa toor maxay ahayd wa acdam suura tanna waa acdam aaya qultu waxaan iri buu yihi allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nabigaa su-aal weydiiyey asagana wuu ka jawaabay fadaraba wuu ku dhuftay fii sadrii laabtayda intuu saas gacantiisa usoo qaato bu halkaas iga sii buu dhahay laabtan yuu jid iga siiye nebiga fa markaasuu wuxuu ii yiri liyahnika alcilm abalminyahi alcilmu ha kuu hambalyeeyo macna waa sidaa liyahnika ka dharag ku hambalyeysa cilmi abalmundirow rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abii hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yiri wakalanii waxaa ii wakiishay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu wakiil iiga dhigay bixibli zakaati ramadaana zakadii ramadaanka ilaalinteeda daqarsoon soo lama dhaho daqarsoonkii ama zakadii ramadaanka ama fitradii badarkii doon ilaaliyo raataani faataanii waxaa ii yimid aatin mid imaanaye mid imaanayey ayaa yimid tubba iimid buu ka wadaa fajacala wuxuu gudagalay yaxsab inuu guranayo min atacaami cuntadii nabiga cuntaduu ii dhiibay oo idhaa gurigaaga ku ilaali kubaada yimide dambinbuga ku shuganayaa waa gurtay fa akhadtu waan qabtay faqultu waxaan ku iri la arfarannak waxaan kuu koryeelayaa oon kuu gudbinayaa oon kuu geynayaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tuub waxaad xabaysaa cuntadii dabarka miya nebibaan kuu geynayaa fa qaala wuxuu ii yiri buu yidhi innii muxtaaj waa baahanaa niyahow innii anigu muxtaajun mid baahi qabaan ahay wa calaya ciyaalun ilmina waa leeyahay wabi waxaa iigu sugan xaaja shadiida dan adag baahi adag baa i haysaa saaxibu ciyaalaan ahay inkuna wixii colaad ma haystaan iska jeedaa nabigaha ii geeni waay fakhalaytu canna iska sii daayay buu yiri cabaadku markuu bariyey waa iska sii daayay faasbaxtu waan waadamistay faqaala rayra yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa facala muxuu sameeyey asiiruka kii aad kafaalatay albaarixata xalay kaad xalay gacanta ku dhigtee wax kaa xadu rabay saad yeeshay waa loo xiday nabiga sal alla calayh wasalam qultu waxaan iri yaa rasuula allah rasuulkii allah shakaa wuxuu ii sheegtay xaajatan dhibaato wa ciyaalan iyo ciyaal faraxintu waa isaga naxariistay fakhalaytu sabiila jidkiisaan u sii daay saxaabadu aad bay u naxariis badnaayeen aad bay u raxmad badnaayeen cadaabka markuu debiyo saaxibul ciyaalaa dhahayo saaxibo wadaayo iska kaydaa markuu yiri waa iska sii daayay buu dhahay waad isbeddelaysaa faqaala rasuulku wuxuu dhahay ama inahu asagu qad kadabaka been buu kuu sheegay wasuwaxuu gaana kuu soo noqon doonaa tug been badanaa been buu kuu sheegay waana kuu soo noqon doonaa facraftu waan aqoonsaday buu yiri annahu sawaagu taaban doono liqowli rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisa uu iir wuu ku imaan doonaa waan xaqiiqsaday inuu imaanayo farasabtuhu waan u dhakaday marka nigaa seexan ba abaa hureyra habeenkii labaad farasabtuhu waan u dhuntayoo waan u dhakaday albaabkaan ugu dhuntay fa jaa'a jib waa la soo dagowda waa yimid yaxfiru min aطacaami asagoo kabay guranayo haddana faqumtu waxaan weli intaan qabtay la arfacannaka ilaa rasuuli illah rasuulkii allan kuu rafacayaa nabiga ilaahay baan kuu gelinayaa sal alla calayh wasalam qaala wuxuu yihi dacani baaska kayda saaxibow idaa fa inii anigu muxtaaja nin baahan baan ahay wa calaya ciyaal cilmada iga dambeeyaana saaxiib ciyaalaan ahay la acuudu markuu soo noqoonayay faraxintahu fakhawaytu sabiilahu waan isaga naxariis dalbay u naxariistay wadadiisaan u sii daayey waa markii labaad soo ma aha faasbaxtu waan waabadistay faqaala lii rasuulullaahi wuxuu ii yidhi yaa abaa hurayra ma facala asiiraka albaarixa asiiruka albaarixa aaway asiirkaagii xalay maa facala muxuu sameeyey aaway macnaha xageeduu ka baxay kaad xalay qabsatay qultu waxaan iri yaa rasuul allah shaka waxaa baahibuu ii sheegtay io ciyaalan ciyaal faraximtu waan isaga naxariistay ama iga naxariistalbay faraximtuhu fakhalaytu sabiilahu jidkiisaan u sii daayey faqaala wuxuu yihi inahu qad kadaba qadeec bay kuu sheegay haddana waseyacuudu waana kuu noqon doonaa waa kuu soo laaban doonaa oo wuu kuu soo noqon doonaa farasabtuhu waan u dhuntay haddana athaalifata markii saddexaad fa jaa'a wuu yimid yaxfu asagoo guranaya min aطacaami fa waan qabtay faqultu waxaan idhi laarfacannaka ilaa rasuuliillaah rasuulkii allan kuu rafacayaa kuna aakhir halaai maraatin waa saddexdii martii ugu dambaysay annaka adigu tascudu inaad ii sheeganayso annaka laa tacuud inaadan ii soo noqonin uma tacuud haddanaad ii soo laabanayso madaku dhaafayo dhacaada nabigeena uudiin subxaana watacaala sal alla calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi dacnii orsta kayda saaxibow iska kayda fa innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin hadalo yanfacuka allaahu bihaada bihaa ilaah kugu anfaco haddaba ilaahay kugu anfacayo yanfacuka allah ilaahay uu kugu anfaca biha kalimaadka qultu waxaan iri maahunna maxay yihiin qaala wuxuu ii yiri idaa aweyta markaad aadayso oo dulmayso ilaa firaashika gogoshaada faqra aqri kursi aqri fainahu maxaa yeelay la calayka korkaaga min allaahi alla xaggiisa in lagaaga soo diro xaafidan ku ilaaliya ilaahayaa ku ilaalinayee mar allaala markaad seexanaysa aad kursi aqrin walaa yaqrabuka shaytaanu shaytaan ma kusoo dhawaanayo aayad kursi haddaad akhrisa shaytaanku wuu kaa cararayaa xataa tusbixa ilaa tawaabadiisato fakhalaltu sabiilahu wax buu u soo maaha jidkiisuu usii daayey fakhalaltu waan daayey sabiilahu jidkiisa faasbaxtu waan waadamistay faqaala lii rasuulu llahi wuxuu ii yiri maa facala asiiruka albaarixa aw qad xalay qafaalatay aw qad xalay qafaalatay qultu waxaan iri yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo rasuulkii allah zacma wuxuu ii sheegtay wuxuu ii sheegay أنه yucalimnii inuu ibarhayo inuu ibarahayo kalimaatin hadalo yanfacunii allahu bihaa ilaah igu anfaco kalimaad baan ku barayaa buu yiri ilaahay uu kugu anfaco fakhalaytu sabiilahu jidkiisaan ana u sii daayay qaala rasuulku wuxuu dhahay maahiya maxay yimi qultu waxaan iri qaala wuxuu yiri lii idaa awaynta markaad aadayso u dullaysa ilaa firaashika duushaada faqra aayatan kursiy ay kursi ahri min awalihaa bilowgeeda xataa takhtima alaaya ilaa aayadda aad ka khatimto oo aad ka dhamayso min awalihaa afri bilowgeeda xataa takhtima alaaya allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allahu ilaahay laa ilaaha alla xaqnimo lagu caabudaama jiro ilaa huwa asaga maahan alxayu waa alla noolaan jiro haddana nool noolaana doona subxaanahu watacaala alqayuum waa alla qayuum ahoo u taagan maamulka shucuurtii addoomadiisa inuu kala maamulo wa qaala lii wuxuu iyuu oo kale laa yasaadu calayka ka suuli maayo korkaada min allaahi alla xaggiisa xaafid wax ku ilaaliya ilaahbaa wax ku xafido ku ilaaliya wuu soo diri doonaa walan yaqrabka shaytaanu shaytaanna ma kuu soo dhowaanayo xataa tusbixa ilaa ka waabarisato faqaala nabiyu nabigu wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam amaa inahu qad sadaqaka runbuu kuu sheegay amaa inahu asagu qad sadaqaka wuu kuu run sheegay wahuwa kaduub laakiin been loo waayo kaduub waa been badani bilowgalka kuu sheegay hadalka laakiin runbuu kuu sheegay maalinta below iska dhici kartaa suu beenow beenow u yahay mar inuu run sheego waa iska suuragal tacan ma ogtahay oo ma taqaanaa min tuqaatilu mina halaafatin saddexdii maalmood qofkii aada la khitaabaysood la hadlaysa waa abaa hurayra tuugii intaad qabatay cuntada kaa goynayo naxariista ku weydiisana iska sii deynaysay ma taqaanaa qofka uu yahay qultu waxaan iri maya qaala daaka shaytaanu asagaa shaytaan ahbu dhaha rasuulka sal alla aleh wasalam allahu akbar saxaabadu heer waxay gaareen shayaadiintu wax ka qaadi waayaan iwacdiyaan diinta ay ugu naseexeeyaan qaala wuxuu yiri rasuulka sal allahu calayhi wasalam daaka kaas shaytaanun rawaahu lbukhaari waa shaytaan wacan abi dardaa ana rasuul allahi qaal man xafida qofkii xafida bisha toban aayadood oo min awali suuratin kahfi suuratul kahf tobanka aayadood ee ugu horeeya qofkii barta cusima min adajaal dajaal baa ilaaliyaa ilaahay dujeel buu ka dhowraa wafii riwaaya min aakhiri suurati lkahfi rawaahumaa labada xadiisna muslim baa wariyey riwaayadan dambe waxay tilmaamaysaa tobanka aayadood oo u dambaysa suuratu lkahfi riwaayadan waxay tilmaamaysaa tobanka aayadood oo u horeeya suuratu lkahfi si tobanka hore xifdi tobanka dambana xifdi si labada kugu kulanto ama sifay fuqahadu yidhaahdaan suurada oo dhanba xifdi waa boqol iyo koob iyo toban aado soonaa suuratu kahfi sidaa darteed kaaf oo dhan ba xifdi alladhanba si ilaahay haddii la gaaro oo aada soo gaarto dujaab ilaahay kaaga ilaaliyo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala baynamaa waqti jibriil calayhi salaam qaacidan uu fadhiyo cinda alladii nabiga agtiisa waxaa wuxuu maqlay naqiiqan cod ayuu min fowqihi korkiisa ka maqlay farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday jibriil faqaala wuxuu dhahay haadaa baabun kani albaab waaye oo min asamaa'i samada ka mid ah futixa alyowm maantaa la furay walam yuftax qadun ila alyawm weligii laga furin maanta maahane fanazala minhu waxaa ka soo degay malakii faqaala wuxuu yidhi haadaa malaku kanna waa malak nasala ila alardi arlada kusoo degay lam yazal ma degin qoftan weligii ila yo maanta ma ahan fasallama wuu salaamay wa qaala wuxuu yidhi abshir ku bishaaraysa nebi maxamedow binuurayn laba nuur yuutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tihimaa aan la siin nebiyu nebi lama siinin nebigaasoo qablaka adikaa horeeyey laba nuur baa loo keenay maalintaa rasuulka labadaa nuur ku bishaaraysaa la yiri adaa lagu siiyey nebi kaa horeeyey weligii lama siinin waa maxay waa faatixati alkitaab iyo khawaatiimi suurati albaqara lam taqra' ma akhrisid bixarfin xaraf minhaa ka mid ah ilaa uctitahu waa la siinayaa oo waa lagu siinayaa ma akrin eh, macnaha lam taqra ma akrinaysid bixarfin xaraf oo minhaa ka mid ah faatixa iyo labada aayadood ee suuratulbaqara u dambaysa ilaa haddaad akhrisana ooqiituhu waa lagu siinayaa wax allaala wixii ay sheegayaan ayaa lagu siinayaa ihdina siraata almustaqiim waa lagu siinayaa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waa lagu siiyey siraata aladiina ancamta calayhim waa lagu siiyey hayru lmaqduub waa lagu siiyey laa yukallifu lahu nafsan inuugal hoos usoo soco rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa ilaa haddaan wax xilmaanno ama aan gafnaha noo qabanin haye ilaa wayna siiyey rabbi hanagu xambaarin maa laa taaqata lana haye waana la siiyey ilaahu nagu xambaari isran iyo culays kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina saad ugu xambaartay dadkii annaga naga horeey waxaas akhriso oo dhan oo suuradaha ay xarafka ku jiraba waa lagu siinayaa haddaad akhriso annaqiid assawt codka la yidhaahdaa shanqar iyo cod ayuu madaxiisa korkiisa ka maqlay samada xaggeeda ah baab istixbaabi alijtimaaci cala alqiraa'a waana subxinayna habeen dhanba haddii ilaaha yiraahdo in si jamaca qur-aanka loo akhriyo istixbaab ijtimaac cala alqiraa'a insaa inta loo soo wareegsado ka kale inta fadhiisto qur-aanka la aqhriyo ummada isku yimaadaan ilaah subxaana wa tacaala qowlkiisii kalaamkiisa kor loo qaado masaajid ha noqdo dugsi ha noqdo guri ha noqdo maxuu inta laysugu yimaado intaa waxay ka dambaysanaa ilaahay meesha muxuu ka dhigi doonaa maxaase soo degi doona meesha qur-aanka lagu akrinaayo saasa noqon doontaa wana cajaladanan soo socda hadii rabbi idna ilaa xaqii xanuunka barayna xaq nala fajiyo caadaha qaasaska ah la tilmaamayna ilaah subxaana watacaala inuu lagu hanuuniyo ayad kasta waxay tilmaamaysana kuwaa ku dhaqma inuu ilaahay magacyada subxaana wa qur-aanka waan ka hijrooni qur-aanka waa ka carnay qur-aanka waa nacnay qur-aanka waa ka fogaanaye dad qur-aanka usoo rujuuca qur-aanka usoo ogaaya qur-aanka akhriya qur-aanka dhexgala ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala waxay isku soo haranay hadda ninkii guri cusu furtana inuu cule qofka xanuunsadaan in qur-aanka lagu akhriyo labada aroostana qur-aan la saaro intaasuu maanta qurbaanku noqday laakiin dhaqan dastuur ah oo dhab ah oo meel kasta lagu hago inuu noqdan rajaynayna haddii rabbigna subxaana wa tacaala ilaana xanka badanasada dhiman wabilahi towfiiq allahi subxaana wa